أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وأصxaaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay تfsiru sوraة البqرة casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo labaatan iyo afaraad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi wاdkur xus id waqti oo ka sheekee id waqti ibtalaa uu imtixaanay ibraahiima ibraahiim rabbuhu rabbigiis uu imtixaanay ibraahim baa la imtixaana bikelimaatin kelimaadna uu ku imtixaanay kelmado fa atamma uu dhammaystiray ibraahiim fa atamma uu taam yeelay ibraahim hunna kelimaadka uu taam yeelay sidaa xusuusna oo ama xus oo sheeg sheeg qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim qaala wuxuu yidhi allah innii aniga jaaciluka mid kaa yeelayaan ahay adiga linnaasi dadka dartood kaaga yeelayo imaaman mid hogaamiyo oo khayrka ku hogaamiyo mid sidaa kaa yeelayaan ku ah ayaan ahay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim wamin duriyatii wajcal yeel min duriyatii duriyadayda iyo <clears throat> ubadkayga wax ka mid ahna imaaman ka yeel qaala wuxuu yidhi alle laa yanaalu ma gaarayo cahdi cahdigayga ma gaarayo aldaalimiina kuwa dulmiga falo halkan laga bilaabo ilaa dhowr aayadood qisatu nabiy ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo kacbada sidii uu ku dhisay iyo yaa looga warrama aayadihii hore iyo aayaddan calaaqada ka dhexaysana waxay tahay maadaama yahuuddu nebiyullaahi ibraahim iyagaba ay ku abtirsadaan oo ay nebiyullaahi ibraahim ay is isxijinayaan ayaa waxaa la leeyahay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ee towxiid ayuu la yimid wixii nebiy llaahi moxamed la yimid oo kaleu la yimid isaga ayaa ilaahay ka bariyey maka in laga soo saaro nebi dadka tarbiyeeyo oo yacnii xikmaddii iyo waxyigii u sheego oo nebiyullaahi moxamed ducadiisuu ku yimid oo ilaahay subxaanahu watacaala uu sabab uga yeelay ta kale nebiyullaahi ibraahim kacbaduu dhisay ee nebiyullaahi ibraahim kacbadiibuu dhisay kacbadaasna qiblo ayuu ka yeelay alla subxaanahu watacaala kacbadaana waa loo xajiyaa ee marka meeshaa gogol dhig waxay u tahay oo kale aayadaha soo socda oo qiblada ku saabsan sayaquulu الsufahaau min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha oo waxaa la leeyahay qibladan aad diideysaan waa qibladii meeshii nebiyullaahi ibraahim in lagu cibaadaysto ou rabbi ku amray inuu dhiso oo uu dhisay waayo haddaad nebi ibraahim ku abtirsanaysaan ood nebiyullaahi ibraahim aad rabtaan beytkaas iyo kacbadaas muslimiinta qiblada u ah ha diidina oo ma diidi kartaan ayaa meesha ku jirto tan labaadna waxa ay tahay ama qodobka labaad uu yahay ee nebiyullaahi ibraahim ee nebi nebiga aada diideysaan oo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isaga duriyadiisa mid ayuu ka mid yahay nabiyullaahi llaahi duriyatu ibraahim waay oo ismaaciil ayuu galaa ismaaciilna waa ina ibraahim isagaana ilaahay ka baryey inuu risaalo siiyo uu soo saaro isagaa ilaahay ka baryey marka nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi moxamed sal ll ly slam dacwadiisu iyo nebi ibraahim dacwadiisu waa iswaafaqsan tahay qibladan aada diideysaan ood ku ceebeyneysaan nebi moxamedna waa tii nabiyullaahi ibraahim aasaaskeedu ou lahaa waay marka meeshaas nimankaasaa lagu radinayaa inaynan ibraahim marnaba aynan la soconin baa lagu caddaynaa marka calaaqada marka aayadaha dambe soo socdo iyo kuwii hore in sidaas waaye marka siyaaqa iyo sibaaqa labadaba <clears throat> marka alla wuxuu yidhi wadkur xus id waqti ibtalaa ou imtixaanay ibraahiima ibraahim rabbuhu rabbigiis ou imtixaanay marka rabbuhu baa faacil ah ibraahima ayaa mafcuulu bihi muqadam ah damiirkaa ku jiro rabbuhu wuxuu u laabanaa mafcuulu bihigiiba usoo laabanaa meelahan oo kalena meelaha marka eh, mafcuulku soo hormaro oo yacnii faacilka la ou damiirka mafcuulka u laabanaayo la jiro ou gadaal marayay ka mid tahay naam ayb marka ilaahay baa imtixaanay nabiyullaahi ibraahim baana la imtixaanay bikelimaatin uu ku imtixaanay kelimaad uu ku imtixaanay xus oo xusuuso kelimaadkaas marka maxay ahaayeen tafaasiir badan baa ku jirto marka laysku soo koobo oo laysku soo xooriyana laba macno unbay ayay isugu soo laabanayaan macnaha koowaad waxa ay tahay bikelimaatinta in laga wado shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay bisharaa'ic illaah sharaaicda alle sharcigii ilaahay u dhigay oo uu yacni ku amray ayaa lagu imtixaanay inuu kasoo baxo macna waa kaas macnahaasna waxaa xoojinaya qowluhu tacaala waibraahiima aladii wafaa waayo marku dhammaystiray wixii la amray ayaa ilaahay imaam ka dhigay subxaanahu wa tacaala macnaha labaad bikalimaatin lagu macneeyaana waxay tahay alfitra waxyaabaha marka yacnii fidrada sida ilaahay dadka ku abuuray oo sunnada sunnat lambiyaana noqotay ayaa isaga lagu imtixaanay gudniinkaa ka mida ah. waxaa ka mid ah yacnii e, timaha hoos layska xiiro kilkilaha oo timaha laga rifo waxyaaba dahaarada inta badan usoo noqonayo kuwayaalkaasaa marka iyadana labadaas macna imaa in firada khasaais yani khisaalu lfira in lagu macneeyo khisaalu lfira ama in lagu macneeyo bikelimaatin sharci sharciga alleh awaamirta alla subxaanahu wa tacaala labadaas baa marka laysu keena ay ku imaaneen ibnu cabaas waxaa laga wariyey inuu yidhi ibtalaahu llahu bicashrati ashyaa ilaahay nebi ibraahim wuxuu ku imtixaanay toban shay wahiya alfitratu waana fitrada khamsun fi ra'si shan madaxa ayay ku saabsan tahay qasu shaaribi shaaribkoo la gaagaabiyo walmadmadatu luqluqashada walistinshaaqu sandaarsi wasiwaaku cadayasho wa farqu ra'si iyo madaxa oo la kala baro oo yacnii faraq la sameeyo ayb wa khamsun fi ljasad shanna jirka ayay markaa ku saabsan tahay taqliimu ladaafiri cidiyaha oo la guro oo la jaro wa nadfu libdi kilkilaha oo la rifo wa xalqu lcaanati tinta hooseoo la xiiro walkhitaanu gudniin iyo walistinjaau bilmaa iyo in biyo lagu istijoodo marka intaa waxay u wada laabanayaan fitrada iyo dahaarada marka in lagu macneeyo macnahaas ama in la yiraahdo bikalimaatin ay bisharaa'ic illaahi ilaahay sharaa'icidiisa labada sharaaicdana aayadda kale waibrahim aladii wafaa iyo aayadda soo socota id qaala lahu rabuhu aslim qaala aslamtu lirabi اlcaalamiina daliil u ah labadaas marka kanna tafsiirka ma'huurka iyo yacni axaadiid macnahaas oo kale ku socoto ayaa iyagana u marqaati kacaysa faatama ou taam yeelay marka nabiyullaahi ibraahim huna kelmaddaa ou taam yeelay markuu ilaahay imtixaanay xus oo uu taam yeelay haddana wixii lagu imtixaanay ou dhammaystiray ayb ibtilaaday ku cadfan tahay fa faatamahunna ayb wuu dhammaystirayoo waa taam yeelo siday ahaydoo uga soo baxay cid aan isaga ahaynoo dhammaystirtayna ma jirinba markaas saasuu ilaahay marka waibraahiima aladii wafaa uu yidhi abaalgudkii marka waa kanaa qaala wuxuu yidhi alle innii aniga jaaciluka mid kaa dhigayaan ahay adiga imaaman imaam mid kaa dhigayaan ahay ku lagu daydo oy dadku ku daydaan mid kaa yeelayaan ahay sidaa kaa dhigayo linnaasi liajli nnaasi dadka dartoodaanna imaam kaaga dhigayaayo axad ay ku dayan karaan inaad u noqoto laamka marka in tacliil laga laqbeeyo ama in linnaasi laga dhiga marka xaalo oo markaa la yidhaha qaala wuxuu yidhi alleh innii aniga jaaciluka mid kaa dhigayaan ahay linnaasi dadka xaal aada u sugnaanayso ay kaa-inan linnaasi imaaman mid kaa dhigayaan ahay sidaasna marka waa la dhihi karaa ayb imaamyada imaamada marka waxaa muuqata inuu ku mutaystay imtixaankii uu ka soo baxay imtixaankaa horeeyo marka uu imtixaankii ku guulaystay buu wuxuu helay derajo marka walidaalika derajada lama gaaro ilaa imtixaan qofka uu soo maro oo la jarribo oo la imtixaano oo qofku qof markaa yacni kartidiisa ay soo baxdo markaasaa marka yacnii ilaahay subxaanahu watacaala imaamo iyo wax fiican uu ku hawaabinaya nabiyullaahi ibraahimna marka imaamaa ilaahay siiyeyo khalaa'iqda dhan ama yacnii yahuudiye yahuud ha ahaadaan ama nasaaro ama muslimiinta kulligood ibraahim wanaagay ku sheegayaan qolo walbana way isxijinaysaa laakiin dhabnimadiisu ibraahim ina awla annaasi biibraahima laladiina اtabacuuhu wahada اnabiyu wاladiina aamanuu ayb imaamada marka waxaa lagu mutaystaa qofku inuu sabar la imaado oo axkaamta sharciga karti iyo adkaysi oo u yeesho cilmi wax tusaayana inuu haysto ibnu taymiya raximahullah ayaa waxaa aada uu yidhaahdayo ka caan baxday uu dhihi jiray fa bisabri walyaqiini tunaalu alimaamatu fi ddiin sabar iyo yaqiinaa lagu gaaraa alimaamatu fi ddiin diinta in imaam lagu noqdo sabarkuna wuxuu ku tusaa naftiisa inuu xakamayn karo qofka yaqiintuna waxay ka dhalanay cilmi inuu cilmi wax qoto dheer inuu leeyahay nacam marka qofka cilmigiina aqo aqoontiisuna inay xoog badan tahay sabarkiisuna uu xoog badan yahayo karti uu leeyahay labadaa markuu helaa alimaamatu fi diin uu ku helaa yaa lagu gaaraa waana ka muuqataa aayaddan culimada waxay ka hadlaan marka qabla anubuwa may ahayd imtixaankan mase waa bacda anubuwa in badan waxay leeyihin qabla anubuwa intaan nebiga laga dhigin ayaa ilaahay uu imtixaanay imtixaankii markuu ka soo baxay baa ilaahay marka nebinimo iyo risaalo iyo ayuu siiyey walaqad aataynaa ibraahima rushdahu min qablu wa kunaa bihi caalimiin waa waa tusaysaa qaarna waxay leeyiin maya bacda anubuwa waayo tan nubuwada ka gadaale waxayna iyaga ka fiirinayaan qolada sidaa dhahayaan qaaladan iyo waxyigaani nubuwo unbay unbay keenayn ee marka sidaan la dhahayo ilaahay la hadlayo u waa waxyi loo waxyoonayo waxyina nebi unbaa loo waxyoodaa sidaasay dhahayaan ayb laakiin ilhaam iyo waxbaa iska imaan kara ilhaam qasab maaha marka uun marka yani waxyigu inuu uun keliya yani bimacnaa kii n iclaamkii nubuwada un inuu yahay daruuri ma aha mar walba ayb kuwa kale sidaasay dhahayaan markii nabiyullaahi ibraahim imaamadii isaga uu helay imaamada marka maxay tahay imaamada marka nubuwana waa tahay nubuwadiina waa ku imaamnimona waa ku dhex jirtaa dabcan qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim wa min duriyatii wajcal <clears throat> ilaahu ka yeel min duriyatii duriyadeyda wax ka mid ah imaaman ka dhig qaar duriya duriyadeyda ka mida ubadkayga ka mida ilaahu imaamka yeel minta tabciidiyaa laga dhigaa marka wajcalna waa lasoo qadara waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo wa min duriyatii atajcalu min duriyatii duriyadeyda wax kamida ma ka dhigaysaa ilaahu imaaman imaam ma ka dhige oo su-aal inay ka tahay ama in la yidhaha wamin duriyatii fajcal a'imatan yuqtadaa bihim labadaas uun macnaa meeshaasna marka ku jiro qaaraa waxay leeyihin jaacilu kaday ku cadfan tahay zamakhshari qaala wuxuu yidhi alle laa yanaalu ma gaarayo cahdii cahdigeyga anigu ma gaarayo addaalimiina kuwa dulmiga falo cahdigeygaan gaarayninba maba gaarayo cahdiidan marka laba macnaa laga macneeyey nubuwada in laga wado oo nebi ma noqonayo qof dulmi ku sifaysan macnaha labaadna laa yanaalu cahdii bimacnaa imaamadaba in laga wado oo nebinimoba hadda aan laga wadine alimaamatu fi ddiin ma gaarayso qof daalim ah meeshaana marka culimmada waxay kala baxeen qofka madaxda laga dhigaayo oo ummadda hogaaminayo inuu noqdo qof cadli ah cadli ku sifaysan wanaagsan oo xagga diinta iyo yacni istiqaamada ku toosan in laga dhigo waayo imaamo ma astaahilo qof daalim ah nacam halkaana culimmadu way ka fahmeen oo aayadda waa ka qaateen ayb marka qaala laa yanaalu cahdi الظaalimiin waxay tustay in duriyatu ibraahim qaar dhaalimiin iyo kuwa kuwa dhaalimiina iyo kuwo wanaagsan baynay isugu jiraan fii suurati saafaat buuna ilaahay wuxuu ku yihi wamin duriyatihimaa muxsinu wadaalimu linafsihi mubiin duriyadooda ibraahim iyo isxaaq waxaa ka mid ah qof wanaag falay oo muxsin ah iyo mid naftiisa dulmiyey marka maadaama kuwaas marka dulmiga ku jira waxba ma gaarayaan waayo ayaga kuwa aan dulmiga ku sifaysnayn baa gaaraya dulmiga shirkina waa lagu tilmaami karaa macaasidana waa lagu tilmaami karaa kabaa ah kabaa qofka intuu ku dhex jirana imaamo ma astaahilo haddii gaal uu yahayna kaba daran banaan waayahay aayadda marka ma laga fahmayo nebinimada in la kasbo karo oo macnuhu haddaad dadaashid oo dadaashid inaad nebi noqon karto maya saas ma aha nacam waayo ilaahay isaga wuxuu leey allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatahu allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas ilaahay baa doorto cidduu rasuul ka dhigayo ee rasuulnimadu muktasab ma aha wax la kasbado oo qofku uu shaqaysto ma ahan sida baatiniyadu ay qabaan ma aha saas nacam marka haddii haddii nubuwada laga macneeyo ma laga fahmaayo aayadahaasaana daliil u ah imaama haddii laga macneeyo alimaamatu fi diinna iyada waa la kasbo karaa alimaamatu fi ddiinna ayb <clears throat> ku marka daalim ana ma gaarayuu leeyahay marka cahdigayga oo imaamadii iyo ah qurdubi meeshan wuxuu ka bixiyey marka ee axadka marka imaamada astaahilo waa qofka toosan cadaaladda ku socdo istiqaamada leh waana midkaas buu yidhi midka nebigu sal l l slam uu leeyahay waanlaa nunaazica alamra ahlahu ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan wuxuu nebiga nagula ballantamay ayuu cibaadatu bnu saamid uu leeyahay inaanan ku qabsanin dadka madaxda ah madaxtinimadooda inaanan ku qabsanin ilaa inay gaalnimo cad ku dhacaan ma ahane taas marka isaga wuxuu ku soo macneeyey oo qowl wuxuu sheegay in loo jeedo kuwaas markaa ahlu daacada ah oo ahlu fusuuqa iyaga marka see la yeelayaa wuxuu leeyahay bacdi ahli lcilmi ayaa iyaga oo hore ayaa ijtihaadkoodu wuxuu keenay in lala dagaalamo kuwa faasiqiinta oo marka yacnii ahlu jawrka madaxda jawrka in lala dagaalami karay ku tageen aayaddan ayna qabsadeen buu leeyahay laa yanaalu cahdi aldaalimiin oo imaamaba maba haystaba kaas maba aha kadib ayuu wuxuu yidhi waladii calayhi alakharu min alculamaa culimada badankood kay u badan yihiin waxay tahay anna sabra calaa taacati alimaami aljaa'iri imaamka jaa'irka ah daacadiisoo lagu sabro owlaa waxay ka haboon tahay min alkhuruuji calayhi in lagu baxo lala dagaalo ayay ka habboon tahay lianna fii munaasacatihi maxaa yeelay kuqabsigiisa iyo la doodidiisa iyo ladaga iyo walkhuruuji calayhi iyo ku bixidiisa waxaa ku sugan buu leeyahay istibdaala almni bilkhawf nabadgelyadii iyo amnigii jiray cabsi inay isu isku bedelo ayaa ayaa yacni ka ratibmayso istibdaal alamni bilkhawfi wa iraaqata addimaa waxaa kaloo ka dhex jiro ama ka dhalanayo dhiigagoo la daadiyo waindilaaqa aydi sufahaa iyo dadka sufahada wax magaradka gacmahooda iska fakado oo cid celisaa marka la waayo lianna imaamka jaa'irkaa sufahada waa celi karaa ugu yaraan waa ku filan yahay laakiin haddii isagiina meesha uu ka baxo oo dadka gacmahoodu ay sii daysmaan sufahadii gacmahoodaa furmayaan wa shana alghaaraati cala almuslimiin iyo muslimiintoo weeraro iyo meel walba looga soo qaado ayaa ku sugan ayuu leeyahay walfasaada fi lardi iyo dhulka dhexdiisao fasaad uu ka dhaco sidaasay ku cileeyeen marka iyadoo mafaasidaa laga hortegaya layska dhaafaa nacam mana ahan in baadilka lagu raacayo oo loogu sacbinayo maya adiga marka macsi cidna ku taageeri maysid laakiin gaal hadduusan noqonin oo faajir faasiqa ah un uu yahay ma la yeeli karaa ma lala dagaali karaa kaas waa wuxuu ka hadlahay wlwalu madhabu marka qowlka horuu yihi marka in lala dagaalo ah madhabu daa'ifatin min almuctazilati daa'ifa muctazilada kamida madhabtooda waaye wahuwa <clears throat> madhabu lkhawaariji faclamhu waana madhabka khawaarijtu ay qabto ayuu yidhi ee faclamhu ogow marka waa jireen dad oo waaweyn oo hore cabdullahi bnu zubayr oo kale iyo rag sidaas oo kale ah oo iyagu marka yacnii dagaalkaas ijtihaad u arkaayey kuwaas hadda maahan iyan iyaga la leeyahay waa khawaarij ama muctazilo inuu leeyahay maahan kuwaas kuwaa marka ijtihaadkoodaa sidaas siiyey markii dambena waxaa caddaatay waxba inay ku imaan waayeen ibnu taymiyana minhaaju sunnaha juska afaraad ayuu ninkii raba uu uga boga karaa mawduucaas ilaa uu yidhi marka iyaga laftooda ijtihaadkoodii markuu sidaa tusay laa aqaamuu diinan walaa abqow dunyan adduunyana ma baaqi yeelin diinna ma aynan oogin waayo haddii dagaal dhaco oo gacmuhu far yacni talada ay faraha ka baxdo diinna la oogi maayo adduunyana ma baxsanayso nacam ayb sidaas macnahaasuu sheegay marka nacam ibnu xajarna wuxuu yidhaahdaa tahdiibu tahdiibka tarjamada alxasan ibnu saalix bni xay markii dambe wuxuu leeyahay culimmadii dambe iyagmaba isku khilaafinba waxay ku ijmaaceen ku bixitaankaas iyo jabhadeyntaas qofka bimujarad fisqi iyo joor ou ku kacay oo uunan gaaloobin loogu baxo inay mamnuuc tahay bay ku ijmaaceen buu yidhi dadkii dambe waay nacam culimadii dambe iyaga iskuma khilaafin meeshaan marka macnahaasaa ku jiro waid jacalna albeyta mathaabata linnaasi waamnaa wadkur xus id waqti jacalnaa aanu ka yeelnay albeyta beytkii aan ka yeelnay kacbadii mathaabatan marjican meel aada loogu soo noqnoqdo soo noqnoqosho badan lagu soo noqnoqdo linnaasi dadkii aan uga yeelnay wa amnan wa makaana amnin amni meesheedna aan ka yeelnay makaan aaminana aan ka yeelnay xustaas ayb wa qulnaa lahum waxaanu ku niri dadkii ittakhiduu ka dhigta min maqaami ibraahiima ibraahim makaanu istaagiisa meeshii uu ku istaagay waxaad ka yeelataan musallan meel lagu tukada ka yeesha wacahidnaa waxaan u dardaarannay oon amarnay ilaa ibraahiima ibraahim intii ka ah iyo wa ismaaciila iyo ismaaciil waxaanu amarnay oon u dardaarannay an dahiraa beytii ay dahiraa nadiifiya beytii gurigayga nadiifiya oo dahira lidaa'ifiina kuwa dawaafaya u dahira waalcaakifiina kuwa negida ahoo ku ictikaafayo u nadiifiya oo u dahira waarukaci kuwa rukuucaya u dahira assujuudi kuwa sujuudayo u dahira kacbadii iyo marka xaalkeeda laga warrama marka alla wuxuu leeyahy wadkur xus id waqti jacalnaa aanu ka yeelnay albeyta albeyta waxaa loo jeedaa kacbada waqiila waxaa la yidhi xaramka oo dhan waa laga wadaa labada macnoba leanna xaramka waa isaga waa lagu soo noqnoqdaa waxaa lagu soo noqnoqdo yacnii kacbadana waa ka mid tahay ma xawlahaana waa lagu soo noqnoqdaayo dadka acmaal baa uga xiran ayb wadkur xus id waqti jacalnaa aanu ka dhignay albeyta beytkii kacbadii ama xaramkii mathaabatan marjican aan ka dhignay meel lagu soo noqdo min haaba yahuubu mathaabatan mathaabatan marka taada ku jirtaa maxay noqonaysaa qiila waxaa la yidhi lilmubaalagati bay ugu jirtaayo callaamatun iyo nasaabatun iyo oo kale wa marka mathaabatan meel noqnoqodkeeda badan yahan ka dhignay oo lagu noqnoqonayo oo dadka mu'miniinta ay ku ay ku noqnoqdaan waqiila waxaa la yidhi ta'daani iyo yacni walalhaa-u wa luqataani waay mathaabatan iyo mathaaban labadaba waa banaan tahay sidaana waa leeyahy ayb mathaabatan marjican aan ka yeelnay meel lagu soo noqnoqdo oo dadku kusoo noq ay kusoo noqdaan linnaasi aan uga yeelnay dadka aan uga dhignay meelay dadka kusoo noqdaan ayaan ka dhignay sanad walba marka waa un la tegayaa marka wa amnan wa makaana amnin aan ka yeelnay meel lagu ammaan galo maxaa looga ammaan galaa laba tafsiiraa ku jirto min ciqaabi min ciqaabin liman dakhalahu mucadiman ciqaab ayaa looga aamin noqdaa qofkii soo galo isagoo kacbada weyneynayo ninkii aan dulmi wadin ee kacbadii galo xaramkii galo isaga oo xaramka weyneynayo amni buu ku helaa macna waa sidaas macnaha labaadna qataada ayaa ku macnaynayo wuxuu leeyahay wa amnan wa makaana amnin aan ka yeelnay maxaa looga nabad galaa min alintiqaami watashafi aargoosi dadku inay aargoostaan oo carabta waxaa dhici jirtay qofkii aabbihiis dilay oo uu u jeedo xaramka haddii uu ku dhex jiro ma taabanaynin waa ku nabadgelayay marka midkaas waa gaadayaa markuu xaramka ka baxo ayuu ka aarsa jiray marka meel aargoosigaba looga nabad galaan ka yeelnay waay waana qabla alislaam ogo macnaha qataada ku macneeyey macnaha saddexaad waxa uu yahay <clears throat> abuu xaniifa iyo inta yani culimada raacsan baa qabtee wa amnan baan ayaan ayaan ka yeelnayoo min xaddin looga ammaan galo waxaa looga ammaan gelayaa cuquubo xad yuqaamu fiihi qofka lagu oogo oo abuu xaniifa isaga wuxuu leeyahy hadduu qofku qof soo dilo ou soo cararo xaramka soo galo ou <clears throat> dhiig la soo galo ama xuduud baa ku waajibtay markii la rabay in la qabto ayuu xaramkii dalaq yidhi abuu xaniifa isaga wuxuu qabaa inaan xaramka xuduud lagu oogeynin dhexdiisa waa la xayiraa bis nacam irid walbaa loo fariisanaa ilaa uu ka soo baxo markuu soo baxo bannaanka la keeno baa laga ooga laakiin intuu ku jira maya ayuu leeyahay haddii markaasi marka waa la xayiraayo cuntadii iyo cabiddii iyo waxaas dhanaa laga mamnuuca soo isu soo dhiibo oo xaramka uga baxo haddii laakiin marka tajwiic iyo baahi in loo dila lafteeda xaramka xurmadiisa maxay ka yani dil dil un waayeen midkaan marka baahida loogu dilayaab kasii dar ayaab ka daran be <clears throat> walidalika al thalaatha iyaga waxay ku tageen a'imada kale qofka haddii uu isagoo dembi soo galay xaramka kusoo ordo ou galo waa lagu ooga xadka waayo isaga laftiisaba xaramka ma ixtiraamin isagoo dembiile ah kusoo dhex dhuuntay uu kusoo orday ma ixtiraamin meeshaas marka eh, sidaa in la yeelayo haddii la yidhaah marka oo aaway nebiga sala allahu calayhi wasalam waa tii isagoo ibnu khatal kacbada isagoo daaheeda ku dhegan haddaad aragtaan dila waa kii yidhi ibnu khatal haddaad aragtaan isaga oo mutacalliqun biastaari lkacba dila waa kii nebigu uu yidhi ee eh, nebigu isaga muxuu ugu dhex dilay kacbada dad wuxuu ugu dhex dilay rasuulka saacaddaas inuu ku dagaalamo waa loo rugseeyey waana loo baneeyey saacaddii loo baneeyey buuna ku dagaalamay nebiga kadibna xurmadeedaa soo laabatay bis waa ayb ahlucilmiga qaar kalena waxay ku macneeyeen macno afaraado wa amnan min al min alqitaali dagaalay ka aamin tahay ma lagu dagaalamayo maka dhexdeeda afartaas macnaha marka wa amnanta laga bixiyaa waqulnaa lahum waxaanu ku nidhi marka itakiduu meeshaa marka aad buu ilaahay u weyneeyey waa mahbadulwaxyi isagaana dhulka ka doortay mar walbana qiimo saas unbay qiimo u leedahay ayb wa qulnaa lahum waxaanu ku niri itakiduu ka dhigta min maqaami ibraahiima ibraahim meeshii uu ku istaagay makaanu istaagidiisa musallan meel lagu tukada ka dhigta ama qiblo ka dhigta labadaba waa la yidhi watakhiduuna waa la akriyey watakhaduuna waa la akriyey wاtakaduu min maqaami ibraahiima marka la yidhaha waa iska khabar watakiduu marka la yihahna waa amar ayb naaficiya watakaduu min maqaami ibraahiima akriyey ayb marka maqaamu ibraahimka macnaha macnihiisu waa maxay dhagixii markuu kacbada dhisaayey oo dhismuhu ou dheeraaday dhagaxii uu ku istaagay ee markaa yacnii si uu dhagxaanta u gaarsiiyo kor dhagaxaa markii uu soo dhameeyey nabiyullaahi ibraahim meesha xajarul aswadka ku yaalla tiirkaas ayuu uga tegey dhagaxii uu ku istaagayey raadkii nabiyullaahi ibraahimna waa ku yaalay oo ummaddan waa soo gaartay sadrigeedii hore meeshaas marka dhagaxaas uu ku istaagayey markuu kacbada dhisaayey ee uu meeshaa uga tegey meel marka lagu tukado agteeda ka dhigta walidalika cumar radia allahu canhu baa nebigu wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah low itakadnaa min maqaami ibraahiima musallan haddaan ka dhiga lahayn maqaami ibraahimka meel lagu tukado agtiisa waa fiicnaa lahayd markaasaa ilaahay waafaqay aayaddaanaa soo degtay marka min min muwaafaqaati cumar ay ka mid tahay radia allahu canhu ee nebigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tukaday maqaamu ibraahimka gadaashiisa oo maqaamkiibaa kacbada iyo wuxuu u dhexeeyey iyo kacbada iyo iyo iyo isaga maqaamkaa u dhexeeyo xaggiisa usoo jeestay qibladii dhankaasuu marka qiblada uga soo jeestay waxaa kaloo min maqaami ibraahima ibnu cabaas uu ku macneeyey xaramkaoo dhan marka lagu leeyahay laba ragca maqaamu ibraahim lagu tukadaa in xaggiisa loo soo jeestaa waa afdal haddii la waayo meel walba oo looga dukado masjidulxaraamka maqaamu ibraahim waa tahay sidaasna marka waa loo macneeyey musallanna meel lagu tukado agteeda ama qiblo labadii wixii adba la yihahdo marka maqaamu ibraahimka hadda taariikhdiisu wuxuu ahaa dhagaxaas ibraahim uu ku istaagay oo cagtiisa ay ku taallay raadkii raadkiisii uu ku yaalay markii uu dhammeeyeyna wuxuu uga tegey meeshii derbiga kacbadu ku dheganaa oo dawaafka laga bilaabayo meeshu marka sidaasay ahayd waqtigii dambe ayaa marka markii ay daa'ifiintu bateen dadka dawaafaya ay bateen xilligii cumar radia allahu canhu ayaa saxaabadu marka waxay yidhaahdeen maadaama dawaafkiina dadkii ay bateen oo dawaafkiina dhagaxii uu xayiraayo ayaa gadaal loo soo durjiyey meesha uu yaalla haddaa la keena haddaad aragtaan marka meesha hadda baashan dahabiga oo iyuu ku dhex jiraa dahabigaasi marka aada uga soo fog yahay kacbada ee qof intuu meeshaas fuula hadda dhagax kacbada ma gaarsiin kara dabcan marka markii hore derbiguu ku dheganaa gadaal baa marka meeshaan la keenay masaladaasna marka waxaa laga bixiyey in lasii durji karo haddii duruufta ay keento oo ay dhacdo marka dadka dawaafaya ay aada u bataan sida hadda waqtiyada lagu jiroo kale in la durjiyo oo gadaal lasii geey karo maadaama cumar iyo asxaabtiiba ay meeshiisii ka durjiyeen aynanna isku khilaafin sheekh cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi kitaabuu ka qoray maqaamu ibraahiimka waxaa kaloo qataado uu dhihi jiray waxaa la amray dadka inay u dukadaan ee inay masaxdaan lama amrin u dhihi jireen dadkii marka waxaad arkaysaa baashan dahabiga oo la sameeyey oo dadkan ay sameeyeen <clears throat> ayaad arkaysaa warshadahan hadda ay sameeyeen dad cimaamadaha ku tirtiraayo ama masaxanayo ama madaxa ama goonka saaranayo ayaad arkaysaa in marka la masaxdo la tirtirto laysma amrin waxaa lays amray buu yidhi qataada in xaggeeda loo tukado ayb dadkii marka wixii loo amrayna ma yaqaanaan wax aan loo dirinna baa lu goynayo baray <clears throat> wacahidnaa ilaa ibraahiima marka meelahaasna meelo qiimi badan waayo maqaamu ibraahiimka iyo xajarul inta u dhaxaysa dadka marka la rabo in la dhaariyo meeshaasay keeni jireen ku dhaari jireen amaa wixii ku saabsan kacbada iyo taariikhdii dhismaheedii iyo waxaan u dib dhigaynaa qowluhu tacaala ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakata in shaa allahu tacaala halkaasay ku habboon tahay wacahidnaa waxaanu u dardaaranay ilaa ibraahiima ibraahim in xaggiisa waxaanu u dardaaranay iyo wa ismaaciila iyo ismaaciil oon kula ballantannay an dahiraa ay dahiraa anta tafsiiriye waaye bimacnaa ay marka lianna cahdigaa macno qowl wato marka wacahidnaa ilaa ibraahima waismaaciila an dahiraa ay dahiraa nadiifiya beytii gurigayga nadiifiya muxuu ilaahay isugu idaafeeyey gurigiisa idaafatu tashriif waayo ee sifa hadda ilaahay uma aha beytku wax ilaahay ka baxsan waayo goonidiis u taagan wax ilaahay marka ku dhex jiro oo aan taagnaan karin keligiisa ilaa inuu cid ku qumo maahan maahan marka idaafadu saa darteed waxay noqonaya idaafa tashriifiya ee an dahiraana dahaarada ilaahay layacni la dahirayo kacbada yacni beytka alle la dahiraayana waxaa laga dahirayaa najaasada macnawiga iyo midda xisiga najaasada macnawiga waa shirkiga beytka ilaahay masaajid oo in shirki laga ilaaliyo ilaahay waxaan ahayn yacnii in lagu caabudaa ma aha waa in laga nadiifiyo dahaarada xisiga ana waa rabaa waa la rabaayo inaan masaajidda najaasaadka xisiga waa in laga ilaaliyo oo kaadida iyo waa kii nebiga markii ninkii reebaadiyaha markuu ku kaadiyey masaajidka waa kii nebiga sal ll slama ku yidhi e, masaajiddaani waxyaabahan uma habboona e, ka celiyey markaan wax u sheegay xadiidkii caaisha ee sunanka ku jirayna wuxuu ahaa amara nabiyu sal l slam nebigu wuxuu amray an tubna almasaajidu fi duur masaajidda in xaafadaha laga dhiso wa an tudayaba wa tunadaf in la udgiyo lana nadiifiyo marka masaajidka in najaaso laga ilaaliyo wasaq in laga ilaaliyo si dadka isticmaalayo ku cibaadeysanaya dhib aynan ula kulmin dadka qaar marka iskaalsooyinkii ay la galeen musqusha oo ay dhici karto kaadidii iyo faniinkeedii iyo qoyaankii iyo wixii dhammaa ayuu la soo dhexgelaa qaar waxay masaajidka iyagoo kaadidii falalaq ka leedahay iska soo gelayaan yacni dadka xataa noocaas oo kale ah masaajidka in laga celiyo waay dad waayeela iska jiro noocaas oo kale ah haddii laga celiyo masaajidka ha soo gelina la yidhaha waa bannaan dhib maahan kaas qof maahan masaajidka ilaahay laga celinayo kale ma aha waayo rasuulka sal ll ly slam wuxuu ka celiyey basal iyo toon qofkii soo cuno wuxuu yidhi man akala huuman ow basalan falaa yaqrabanna musalaana nin kaadi wata maxaa umalaynaya marka ama waqti ay kaadida ka qubanaysaba aan ogeyn kaasoo kale marka haddii laga mamnuuco masaajidka dadka qaarkood haddii qofkaasoo kale wax laga celinaa ay arkaan miskiinka iska dhaafay leeyihin dadkaani marka wax fiican iyo wax xun ma garanayaan miyay is leedahay baabkaas ma soo ma ahanka saas shirkigana in laga dahiro waayo dadka iyaguna masaajidada qasaa'idka shirkiga ka buuxo ama ilaahay keyrkii ama ilaahay makhluuq wixii ilaahay ou lahaa makhluuq la siinayo ama owliye ha ahaadaan ama nebiyaal ha ahaadaan masaajidda waa in waxaana laga nadiifiyo masaajiddu waa inay u barax tirnaato u xoraysnaato cibaadat ullaahi waxdahu laa shariika lahu ayb labadaa macan dahiraa beytiya labadaa dahaaradu labadeeda waj Eh, waxaa kaloo bannaan yani in loo soo qadaro eh, yani nayani eh, xarafkii khaafidka ah inuu maqan yahay yahayo lasoo qadaro an dahiraa beytiya bian dahiraa saasaan kula ballantanay waay markaas mana lidaa'ifiina kuwa dawaafaya in loo nadiifiyo dadka dawaafayo waalcaakifiina iyo kuwa ku ictikaafayo negida ku ah warukaci kuwa rukuucaayo jamcu jamcu raakicin waaye asujuudi kuwa sujuudaya jamcu saajid waaye iyadana meeshaas marka dee masaajidkeeda intaa unbaa lagu sameynaa <coughs> culimada qaar meeshaan waxay ka fahmeen ay ka qaateen maslaxada daa'ifka ninka dawaafaya maslaxadiisa iyo qofka tukanaya maslaxadiisa meesha ku tukanaya hadday iska hor yimaadaan tee la hormarina yaa xaq badan labadooda daa'ifkaa xaq badan leanna ilaahay lidaa'ifiin uu ku bilaabayba andahiraa dahiraa beytiya lidaa'ifiina haddii marka dadku dukanaayo ay soo ciriiriyaan meesha lagu dawaafaya madaafka gadaal waa looga riixi karaa oo haddii la yidhaha halkan ka baxa oo gadaal ku tukada <clears throat> fariista haddii la dhaho maaha in la dhibaayo dadka qaarkood dhibay u arkaayeen ayagana dhib ma aha ninka dawaafaya meeshaan ku xaq badan <coughs> waayo meel kale oo la dawaafaa ma jirto meeshaan cibaadatu dawaaf halkaan unbay usuubataa laakiin salaada iyada meel walba waa usuubaneen meel walbo xaramkaas ka mida iyo saaxaadka xaramka banaanada iyo barxadaha xaramka kulli boqolka kun waa lagu helaan masjidulxaraamka <coughs> waid qaala ibraahimu rabi jcal hada balada aamina warsuq ahlahu min ahamaraati man aamana minhm biاllahi walyowmi اlaakhir wadkur xus id waqti xus qaala ibraahimu ibraahim uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ijcal ka yeel haadaa kan ka yeel beladan beled ka dhig beledka oo aaminan daa amnin amni u saaxiiba ka yeel warzuq arzuq ahlahu ehelkiisa dadkiisa xaramkan dadkiisa ama beledkan dadkiisa min athamaraati miraha xaggiisa xaal uu ka mid yahay ama min athamaraati mirihii wax ka mid ah ehelkiisa ku arsuq ayb man axad ku arsuq ka bedel ahlahuda ka bedel man ku arzuq aamana rumeeyey minhum xaal uu iyaga ka mid yahay bilaahi alla rumeeyey iyo walyowmi maalinkii rumeeyey alaakhiri ugu dambeeyey qaala wuxuu yidhi alleh waman axadkii <clears throat> wa arsuqu waan arsuqayaa man axadkii kafara kufriyana waa arsuqa fa umaticu waan u raaxaynayaa hu isagii baan u raaxaynayaa qaliilan tamtiican raaxayn raaxaynta oo qaliilan aada u yah uma markaa dabadeed addaru waan dhibaato gelinayaa hu isagaan u dhibaato gelinayaa ilaa cadaabi naari naarta cadaabkeedaan u dhibaato gelinayaa wa bi-sa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado almaqsuusu bidami annaaru meesha loo ahaanayana waa naartaas markii nabiyullaahi ibraahim uu ogaaday duriyadiisa inay isugu jiraan kuwa fiican iyo kuwa aan fiicnaanaynin ayuu marka wuxuu leeyahy meeshii kacbada la amray inuu ka dhisana ay tahay meel aan yacnii biyana aan lahayn ee baadna aan lahayn oo marka lama degaan saxaro ah ahna markuu arkay ayuu marka wuxuu leeyahy ilaahu dadka meeshaan ama yacni miro iyo waxay cunaan iyo ilaahu ku arzu wadkur xus id waqti qaala ibraahiimu ibraahim uu yidhi rabbi yaa rabbii rabbigeeyow ijcal ka yeel haadaa kan beledan beled ka yeel beledka oo aaminan daa amnin amni u saaxiiba waxaa laga dhigayaa marka macnuhu aaminanta calaa macna calaa macnan anisab calaa macna nisab oo waxaa laleeyahay marka amnan daa amnin amni u saaxiiba ilaa beledku isaga wax ma ammaan gelinayo nacam laakiin amniga u saaxiib yahaa laga wada mid amni iyo nabad loo nisbeeyo ka dhig waayo beledkan <clears throat> warzuq arzuq oo ku biil oo sii ahlahu ehelkiisa dadkiisa min athamaraati miraha wax ka mida ku arzuqoo sii minta marka in laga dhigo tabciidiya oo miraha yacni dadku cunaan waxyaabo ka mida ilaahu ku arsuqo si waqiila waxaa la yidhi mintu waa bayaaniye oh warsuq ahlahu arsuq min athamaraati miraha uu yahay shaygaas aada ku arsuqaysid miro uu yahay tabciidiyadaysa ku aada ugu fiican tahay man ahlahu baa laga bedelaa man ilaahu arsuq aamana rumeeyey minhum xaal ou iyaga ka mid yahay billaahi alla rumeeyey walyowmi maalinkii alaakhiri dambeeyeyna rumeeyey qofkii mu'minu alle aakhiro rumaysan ilaahu adduunyada yacnii e, miraha wax uga arsuq ayb qaala wuxuu yidhi alle wa arsuqu man axadna wa arsuqu waan arsuqayaa man axad kafara kufriyeyna wa arsuqayaayo risqigan adduunyada mu'min ku koobi maayo xataa gaalka waa iska siina ayb fa umaticu waan u raaxaynayaana <clears throat> hu isaga ayaan u raaxaynayaa qaliilan tamtiican raaxayn qaliilan aada u yar ayb tamtiican qaliilan marka waa sifo mawsuufkeeda la qadaraayo ama in la yihaha marka mawsuufkii laga dhiga daraf oo u macnuhu noqdo fa umaticuhu waan u raaxaynaa zamaanan waqti baan u raaxaynaa waqtiga oo qaliilan aada u yar uma markaa dabadeed addaru waan u dhibaato gelinaa gelinahu isagaan u dhibaato gelinayaa ilaa cadaabi naari naarta cadaabkeedaan u dhibaato gelinayaa wabi'sa waxaa baas lahaada almasiiru meel loo ahaado naartaana marka laga wadaa almaqsuusu bidami annaaru marka kuwaan e, gaaladii marka risqiga adduunyada waa iska helayaan waa loo raaxeeyey qaliilan e, marka loo fiiriyo cadaabka aakhiro wax yare wax yar waayo adduunyadan ayb sidaasaa marka qaliilan alla uu u leeyahay subxaanahu watacaala sidaasna ilaahay ducadii nabiyullaahi ibraahim waa u aqbalayo amni baa ilaahay uu ka yeelay oo carabtii oo aan diin haysanin oo yacni iyagu markaa mushrikiin ah oo asnaamta iska caabudo oo isweeraro oo mar walba isdilo ayaa xaramku aamin ou ahaa oo yacni la ixtiraami jiray oo aan waxna lagu dili jirin bal xataa dadkiisa dadka degan reer maka degaankaas ah dad la ixtiraamo oo waxay ahaayeen dadkii xaramka waayo inta la yidhaahdo ayaa la nabadgeli jiray oo adduunyada iska mushaaxi jireen markaasay iyagana waa ku kibreen oo fii suurati lmu'minuun waa ka ilaahay dhahayo mustakbiriina bihi saamiran tahjuruun ayb waid yarfacu ibraahiimu lqawaacida min albeyti waismaaciilu rabbana taqabal mina inaka anta asamiicu lcaliim wadkur xus id waqti xus yarfacu uu kor yeelaayey ibraahiimu ibraahim alqawaacida aasaaska aasaaskii uu kor yeelayey min albeyti kacbada yani beytka ama kacbada xaal uu ka mid yahay aasaaskaasna iyo wa ismaaciilu ismaaciil uu kor yeelaayey isagana aasaaskii beytka yaquulaani xaal ay dhahayeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennaw taqabal aqbal mina anaga xaggeenna ilaahu ka aqbal naga aqbal inaka adiga anta adigu asamiicu mid maqlid badan oo aqbal yani ajiibo ducadaa tahay alcaliimu ogaal badanaa tahay markii eh, nabiyullaahi ibraahim ilaahay amray xadiidkii dheeraa ee bukhaari ku jiray xadiid ibni cabaas wuxuu ahaa markii nabiyullaahi ibraahim la amray haajar oo xaaskiisii ahayd inuu u raro maka makana markaas jurhum qolo la dhaha ayaa degaankaa ka agdhadhoweyd meel la degan yahayna ma ahayne waadi iyo dooxay iska ahayd halkaas ayaa la yidhi tag haajarna u rar meeshaana uga soo tag iyada iyo wiilkeedii ismaaciil waa kii meeshii uu geeyey jiraab timir ah iyo yacnii sibraar biyo ah buu ag dhigay waa iska dhaqaaqay marka waatay tihi marka yaad nagu halaynaysaa xaggeed nooga tegaysaa ee markay cabaar ku celisay ilaahay buu yidhi markaasi waxay tihi idan laa yudayicunaa ilaahay maa sidaan ku amray haa haddaba ilaahayna dayici maayo meeshiibay wehel la-aan marka iyadoo ah yay joogtay waa kii marka biyihii u burqadeen ee nebi yacni ay la soo degeen jurhum qoladan marka jurhum la yihaha meesha waa tii ay la soo degeen maka cabaar markii ay deganaayeen ismaaciilna uu barbaaray waa kii marka yacni isaga oo gamuunno iyo qoranaayo oo markaa yacni nin weyn ah waa tii nabiyullaahi ibraahim uu u yimid uu soo booqday marka ayuu wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu i amray meeshaan inaan beyt ka dhiso oo aan ka yeelo ah, markaasuu yidhi isagana inuu ku kaalmeeyo ayuu marka diyaar u noqday beytkii bay marka dhismihiisii saas ku bilaabeen ayb ma looga horreeyey nebi ibraahim kacbada dhismaheeda iyo isaga maa bilaabay iyo meeshaas dambe suuratu aali cimraan aan ugu tegi doonaa in sha allahu tacaala taasaa marka rabbi uu ka warramayaa wadkur xus id waqti yarfacu ou kor yeelaayey ibraahiimu ibraahim alqawaacidda aasaaska uu kor yeelaayey min albeyti xaal uu beytka kacbada uu ka mid yahay aasaaskaasna aasaaskii kacbada isagoo ka mid ah uu kor u qaadayey kor usoo qaadayey isaga iyo wa ismaaciilu ismaaciil yaquulaani xaal ay dhahayeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow taqabal aqbal mina annaga naga aqbal meeshaas culimada waxay ka qaateen qofka isagoo dadaalayo oo acmaashii samaynayo oo imtixaanka ku jiro haddana inuu ilaah cabsi ay ku jirto ma laga aqbali doonaa tolow inuu is yidhaahdo oo markaas in laga aqbalo ilaahay uu weydiisto maqaamu lkhawf cabsida maqaamkeeda cibaadadan aada samaynayso adiga ma laga aqbali doonaa mase lagaama aqbali doono haddana inuu ilaahay ka baryo uu yidhaha ilaahu naga aqbal oo cabsi ay ku jirto taasaa laga qaadanaa aayadda waayo iyagoo ilaahay amarkiisa hadda adeecayoon macsina ku jirin bal daacatullaahi iyagoo ku jiro ayay ayay cabsanayaan oo waxay ka baqayaan inaan laga aqbalin markaasay leeyihiin rabbanaa taqabal mina mu'miniintana oo kalea lagu tilmaamo waaladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajilatun anahum ilaa rabbihim raajicuun fii suurati lmu'minuun inaka adiga rabbiyow anta adiga assamiicu baa tahay mid ajiibid badan samiic bimacna almujiib samiic bimacnaa mudrik laswaat labada waa lagu macneeyaa hadda mid ajiibid badan waayo <clears throat> taqabaltaa qariino ah labada macnoba samiica waa lagu macneeyaa alcaliimu mid ogaal badanaa tahay <clears throat> rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wamin duriyatina umata muslimata lak markii ay ilaahay inuu camalka ka aqbala ay ka baryeen haddana noloshooda mus-aayatiinkooda dambe inuu ilaahay islaamnimada ku dilo ilmaha ay dhali doonaanna inay ilaahay caabudaan bay ka baryayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow wajcalnaa naga yeel sidaasay dhahayeen wajcalnaa naga yeel muslimayni laba hoggaansan laka adiga kuu hoggaansan ilaahu naga yeel kuwa kuu hoggaansan wa min duriyatinaa duriyadeenna wax ka mid ahna yacni ka yeel wajcal min duriyatinaana yacni ama wa min duriyatinaa ubadkeennana ummatan ka yeel ummad ummadda oo muslimatan hoggaansan laka adiga kuwa hoggaansan ka yeel laakiin duriyadoo dhan waa ogyihiin kulligood inay muslim noqonaynin ayaga waaba ogaayeen wamin duriyatihimaa muxsinun wadaalimun linafsihi mubiin iyo laa yanaalu cahdi الظaalimiin iyo marka minta tabciidiyay ku ridaan marka mufasiriinta duriyadeennana kulligood ilaahu tawxiidka haka wada qadinin haka yacni kulligood kuwa tawxiid la haka yeeline ilaahu waxaad ka yeeshaa kuwa marka tawxiidka haysto ka yeel wa arinaa na tusi ilaahu manaasikana acmaasheennana ilaahu na tusi watub <clears throat> yacni towbad aqbal oo soo noqo calaynaa korkeenna kusoo laabo bilcafwi waalgufraani dembi dhaaf iyo cafis ilaahu noogu soo noqo inaka adiga anta adigu atawaabu mid towbad aqbal badan ayaa tahay alraxiimu naxariis badan ibnu kathiir wuxuu yidhi aayaddan waxay kutusaysaa qofka markay yacni daacad ay ka tahay towxiidka iyo iimaanku uu daacad ka yahay wuxuu jeclaystaa markuu dhinto asaga qeyb jirkiisa ka mida weli inay ilaahay addoon u tahay ayuu tamaniyaa uu jeclaystaa nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi ismaaciil markay dhintaan duriyo ayaga laga soo gooyey inay weli ilaahay dhulka korkiisa ku caabudaanay jeclaysanayeen taa marka waxay ku tusaysaa daacad inay ka tahay iimaanka iyo towxiidka uu daacad ka yahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno waxay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa wajcalnaa naga yeel annaga muslimayni kuwa hoggaansan laka adiga kuwa hoggaansan ilaahu naga dhig ay muwaxidi muwaxideyni mudiicayni mukhlisayni khaadicayni laka ilaahu naga yeel wa min duriyatinaa ilmaheennana haddii duriyada marka ilmaha lagu rido waa wax tabciid ah, waxbaba uma baahna wa min duriyatinaa duriyadeenna iyo ubadkeennana ummatan ummad ka yeel ummadda oo muslimatan hoggaansan laka adiga ku hoggaansan ka yeel ay khaadicatan laka wa arinaa manaasikana wa arinaana waa la akriyey oo ra-da lahoos dhigo wa arnaana waa la akriyo ra-da la reebo ee rowmna waa la akriyeyoo xarakadii thuluth iyo wax kamid a in laga tago abu camarna marka waa taas abu camar yaa laga wariyeyba qiraada abu camar ay tahay wa arinaa natus ra-aa marka uu basariye ficilka uu ahaa ra-aada basariyada hal mafcuulay qaadan jirtay hamzada marka waxay ku tegee labo marka wa arinaana tus annaga manaasikana acmaasheenna tus acmaashii xajka waay nacam sidaan u xaji lahayn oo aan beytkan ugu cibaadaysan lahayn ilaahuna tus wa tub calaynaa marka jibriil baaba tusay oo ilaahay usoo diray wa tub calaynaa naga towbad aqbal inaka adiga anta adigu adtawaabu alla towbad aqbal badan ayaa tahay oo yacnii addoommadiisa cafiska ugu soo laabto arraxiimu naxariis badan rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenno wabcad bixi fiihim iyaga dhexdooda beledkan dadkiisa dhexdooda rasuulan rasuul ka soo bixi <clears throat> rasuulka oo minhum iyaga ka mida ilaahu ka soo saar rasuulka oo yatluu akrinaayo calayhim iyaga korkooda aayaatika aayaadkaaga ku akhrinaayo wayucallimu yucallimu baraayo hum iyaga alkitaaba kitaabka barayo waalxikmata xikmadda baraayo sunnadii way wayusakiihim tarbiyeynayo oo dahiraayo akhlaaqda xun ka dahirayo innaka adiga anta adigu alcasiizu ayaa taallo addoommadiisa ka adag oo wuxuu doono samayn karo alxakiimu falsan halkana marka nabiyullaahi ibraahim marka wuxuu og yahay ummaddan hadday beledkan camiraan oy beledkan la soo dego laabudda inay u baahan yihiin dad marka ku hago towxiidka iyo shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala marka wuxuu rabbi uga baryayaa beledkii maslax si maslaxadooda diinigaa aynan u dhumin wuxuu leeyahay ilaahu rasuul iyaga ka mid ah oo iyaga ka dhashay kasoo dhex bixi oo diinkaagii baro oo kitaabkaagii iyo xigmaddii iyo ku akhriya baahida marka ummaddu ay u qabto risaalada iyo culumo baahida ay u qabtaad meeshaan ka dareemay waayo nebi ambiyada ilaahay ka mid ah yaa ilaahay wuxuu weydiistay sidaasna walidalika rasuulka sal ll slam wuxuu yidhi inii cabdu inii cinda allahi maktuubun ilaahay agtiisa mid lagu qoray baan ahaa khaatamu nnabiyiin wa ina aadama lamunjadilun fii tiinatihi aadam dhoobadii isagoo ku jira wasa ukhbirukum biawali amrii arrinkayga awalkiisaan idiin sheegayaa ana dacwatu ibraahim ducadii nebi ibraahim aan ku ahaaday aniga waa tan wa bishaaratu ciisa ciise bishaaradiisa wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed wa ru'yaa ummii hooyaday wixii ay aragtay allatii ra'at xiina wadacatnii markay idhigtay waxay aragtay marka shaam iyo waqad kharaja minhaa nuurun ayaa kasoo baxay adaa'at lahaa minhu qusuuru shaam ay ugu iftiin ay ku iftiintay shaam qusuurteeda ayb xadiidkaa imaam axmed wariye iyo uu keenay min xadiidi cirbaad ibni saariya xaakimna uu wariyey dacwatu ibraahim marka waa midaan aayaddu tilmaamaysa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeena o wabcad fiihim wabcad bixi fiihim iyaga dhexdooda kasoo bixi rasuulan rasuul rasuulka oo minhum iyaga ka mid ah rasuulka oo yatluu akrinaayo calayhim iyaga korkooda ku akrinaayo aayaatika aayaadkaaga wa yucallimu barbaraayo hum iyaga baraya alkitaaba kitaabka baraayo walxikmatana baraayo waxii labaad waayo kitaabku waa xik waa waa waa waxii sunnada nebigana waa waxyo jibriil baa ula imaan jiray nebiga sal alla l slam dadkana waxa lagu hanuuniyo oo lagu toosiyo waa kitaabka iyo sunnada xikmadaas rasuulka sal l slam wayusakiihim tarbiyeynayo oo dahirayo kitaabkaa iyo sunnadaasuu ku tarbiyeyna marka dadka dariiqada keliya ay ilaahay ugu dhowaan karaan noloshooduna isku bedeli karto waxay tahay kitaabkii iyo sunnada iyagoo barto kuna dhaqmo oo markaa yacnii iyaga ku tarbiyoobo marka qur-aankii maxfuud waayo isaga waa naloo ilaaliyey keliya maxaa la rabaa macaanidii muraadka alla uu ka leeyahay qur-aanka aayadaha oo saxan inaan fahamsannahay muraadka alla aayadaha uu ka leeyahay inay noo inuu noo saxan yahay oon fahmayno haddii aayaddana ilaahay muraad ka leeyahay adna aad muraad kale u qaadato qur-aankii hadduu ku ag yaallama ku hanuunaysid markaas waayo adiga fahamkii baaba kaa qaldan fahamkaas marka ilaahay wuxuu noogu ilaaliyey luqadii qur-aankaa la ilaaliyey axaadiistii nebigaa la ilaaliyey waxaa la ilaaliyey yacnii saxaabadii fasirtay iyo qaababkii ay u fasireen qaababkii aayadaha kusoo degeen waxaas oo dhan iyagoo maxfuuday noo yaallaan haddii la yidhaahdo qur-aanka alfaadiisaa la ilaaliyey laakiin macnihiisii lama gara karo lama ilaalinin ee ilaalintaba macno ma yeelanaysa markaas leanna ujeedku waxay tahay dadka dambe qur-aanku inuu soo gaaro ayagoo fahmi karo oo weliba fahm saxiixa fahmi karo xataa dawaawiintii shucaradii jaahiliga waa la ilaaliyin waayo waxaa ku xiran qur-aanku maadaama uu carabi yahay kelimaadka qur-aanka macaanida loo jeedo si loo fahmo luqadii carabigaa la rabaa in la fahmo luqadii carabiga lafteeda waa maxfuud iyadoo wax lacag ku bixiyey iyoba aynan jirin oo hadda waxaa la akhrisanaa mucalaqaadkii iyo almucalaqaat alcashar iyo yaa la akhrisanaa oo waxaa la akhrisanaa maqsuura ibnu durayd iyo waxaa la akhrinaa yacni dawaawiintii marka ka dambeysay iyo kuwii ka horreeyay waxaasoo dawaawiin adabi ah oo ashcaar ah dad umiyiin oo aan waxna qorin waxna akrinna ka gebiyey in sidaan loo ilaaliyo oo maanta la yidhaha beytkan sax ma aha waa muqxam maku jiro qasiidadii imru waa loo nisbeeyey maana muqxam uu ku yahay kuma jiro in la dhihi karo waxa ku jira iyo waxaan ku jirin la kala ogaan karo xifdi ilaahay unbay ku timid subxaanahu watacaala marka qur-aankii isagana waa la ilaaliyey wasaa-isha qur-aanka lagu fahmi lahayna waana loo ilaaliyey ile macquul maaha in isagaa la ilaaliyey wixii lagu fahmi lahaana lama ilaalinin suurtagal maaha dadka marka yacni ku hadaaqaayo xadiid ma jiro iyo waxaan yaa hubo inuu nebigu yidhi iyo war xataa luqadii carabigee keli qur-aanka loo soo deliishanayay kelimaadka macaanidooda ayaaba maxfuud oo la hayaayo xadiidka maxaad u malaynay nebi maxamed oo ilaahay risaaladiisa inay jirto ilaa qiyaami saaca oo ugu talagalay xikmadiisii iyo warkiisii soo u dayacmaanan waa war zandaqo ay ku jirto waaye waxaana ku qaraabto zanaadiqada iyo dadka diinlaawayaalka ah. iska waa in la iska ilaaliyaa marka inaka marka iyadoo xifdisan iyo iyadoo haddana lagu tarbiyoobo lagu dhaqmo sidaas unbaa guul aakhiray mid adduunya lagu hela inaka adiga anta adigu alcasiizu ayaa tahay alla addoommadiisa ka adag alxakiimu falsan waman yargabu can millati ibraahima ilaa man safiha nafsah waman kuma yaa yargabu nacaayo can millati ibraahiima ibraahim diintiisa yaa nacayo ay laa axada yarqabu canha axad nacaya ma jiree ilaa man ruux ma ahane safiha doqonoobay nafsahu min jihati nafsihi nafsadiisa xaggeeda ka doqonoobay ka unbaa nacaya cid kaloo nacaysaa maba jirtaba nabiyullaahi ibraahiim diintiisa walaqad wala wallaahi qad xaqiiqee istafaynaa waan dooranay hu ibraahim ayaan dooranay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda wa inahu isagu ibraahim fil aakhirati aakhirada dhexdeeda la saalixan weeyaan mid wanaagsan min asaalixiina ka mida kuwa wan wanaagsan kamida suusuuban id waqti ayaan doorannay oon xulannay qaala lahu uu yidhi rabbuhu rabbigii uu ku yidhi aslim hogaansan ibraahiimow qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim aslamtu waan isdhiibay oo waa hogaansamay lirabbi اlcaalamiin aan u hogaansamay rab اlcaalamiin waman yargabu istifhaamka ku jira waa istifhaam macnaahu اnafyu wاlinkaar sababta nafyi aan u leenahayna liduquuli ilaa ilaa baa ku jirta marka wuxuu noqonayaa waman yargabu ay laa axada yargabu axad nacaya maba jiree can millati ibraahiima ibraahim diintiisa axad nacayaa ma jiro ilaa man unbaa nacayo marka mantii marka waxau iska noqonaya bedel ahaan leanna istinihii baa wuxuu noqonayaa istina aan muujab aan ahayn manfi buu noqonaa marka yacnii marka mustathnaa minhuga iyana marka waa waa jiraayo manta cumuumka ku jiro kabacdi marka ilaa man dambe manta dambe marka istinaana waa ku bannaan yahay in yacnii maxalka ay ka ahaato mansuub bilistinaa bedeliyana in la ysaga nasbiyona waa bannaan tahay oo marfuuc laga dhigo oo yarqabuda faacilkeedao manta u noqonayo laga celiyo waman yaa yarqabu nacaayo can millati ibraahiima ibraahim diintiisa yaa nacayo wax nacaya ma jiraane ilaa man unbaa nacayo safiha doqonoobay nafsahu min jihati nafsihi u doqonoobay marka safiha waa ficil qaasir ah waa laazim nafsahu marka muxuu noqonayaa tamyiiz waxaa lagu nasbinaa tamyiiz ahaan basriyiintu ayaga ma ogolo waxay leeyihiin tamyiizku waa inuu nakiro ahaado nafsahuna waa macrifay leeyihiin dariiqadaa marka kuufiyiin baa hadsaan ayaga ku socdo laakiin waxaa kale marka iyagu eh, basriyiintu ay leeyihin tadmiinaa ku jiro oo macnuhu marka wuxuu noqonayaa ilaa man ma ahani axad safiha ay jahila ka jaahil noqday nafsahu nafsadiisa ka jaahil noqday marka nafsahu waa mafcuulu bihi safihada marka ficil la macno ah ayaa la tadmiinina waa huwa ay jahila laga macneeyo waxaa kaloo bannaan in la yidhaha safihada lafteeda tatacaddaa qaaraa dhahaya sidaas macna abu xayaanna sidaasuu doortay ilaa man qof ma ahane safiha doqon ka noqday nafsahu nafsadiisa yacni doqon ka ahaaday oo isaga marka safiha nafsahuda macmuulowba safiha uga dhigaa mafcuulu bihi saddexdaas wej oo icraabaa ku jirto ilaa manaxad maahane safiha ay jahila ka jaahil noqday nafsahu nafsadiisa ka jaahil noqday maahane qof naftiisaba aan aqoonin ayaa un diintii nebi ibraahim nacaya qof kalemaba n nacayaba qof wax og ma nacayo walaqad wala wallaahi qad xaqiiqahe istafaynaa waan dooranay hu nabiyullaahi ibraahim fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waan dooranay oo nubuwa iyo risaalaan u dooranay wa inahu isagana fi laakhirati aakhirada dhexdeeda lamina asaalixiin uu ka mid ahaada kuwa susuuban id waqti baan dooranay isdafaynaadaa ku tacallujinay idta id waqti ayaan xulanay oo aan dooranay qaala lahu rabbuhu rabbigii uu ku yidhi rabbigii uu nebi ibraahim ku yidhi aslim hoggaansan qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim aslamtu waan isu dhiibay oo waan hogaansamay lirabbi alcaalamiin aan u hogaansamay rabbulcaalamiin ayb wax walbuu marka ugu hogaansamay ee la faray waxyaabihii lagu imtixaanay naftiisaa ka mid a ilaahay dartii baa dab loogu tuuray suuratulambiyaa aan ugu tegayna mar waxaa lagu imtixaanay wiilkiisi oo isagoo marka alxamdu lilaahi aladii wahaba lii cala lkibari ismaaciila leeyahay isagoo nabiyullaahi ismaaciil weynaan ilaahay ugu hibeeyey ayaa haddana waxaa la yidhi gowrac waa ku waa waa la yimid falamaa aslamaa watallahu liljabiin wanaadaynaahu an yaa ibraahiimu qad sadaqta ru'ya ilaahay u dhahayna ilmihiina marka naftiisii ilmihii ou dhalay wahaakadaa yacni waxyaaba fara badan baa lagu imtixaanay kullina ilaahay buu uga hoggaansamay wawasaa biha ibraahiimu baniihi wayacquubu wawasaa waxaa dardaarmay bihaa bilmilati diintaas millata ibraahiimaan soo haynay diintan nebi ibraahim waxaa dardaarmay ibraahiimu baa dardaarmay baniihi buu u dardaarmay wiilashiisa wa yacquubu yacquubna kadalika sidaadaasoo kale weeyaanoo isagana ilmihiisiibuu u dardaarmay ayb yaa baniya yaquulu wuxuu dhahay nabiyullaahi ibraahim ama yacquub mid kasta yaa baniya wiilashaydow in allaaha alleh istafaa lakum wuxuu idiin doortay idinka addiina diin buu idiin doortay falaa tamuutunna ha dhimannina ilaa walxaal antum idinka oo muslimuuna hoggaansamaya ma ahane idinkoo ilaahay u hoggaansamaya ma ahane si kale ha u dhimanina yani xaalad walbo islaamnimada ku jira w wawasaa bihaana wawasaana waa la aqriyo waawsaa bihaana waa la aqriyo masaaxiftii madiina wa awsaa bihaa ibraahimu saasay dhigaysa meelaha marka masaaxiful amsaar xagga dhigmada ay isku khilkhilaafeen yay ka mid tahay meeshaan wawasaa bihaada iyo meeshii qaalu ittakhada allaahu waladanti aan soo marnay iyo aladiina ittakhaduu masjidan diraaran iyo saaricuu ilaa makfiratin iyo wasaaricuu iyo janaatin tajri taxtaha alanhaaru iyo min taxtiha alanhaaru iyo waa badan yihiin marka dhowr meelooday waa dhowr yani waawaa la tiriyaa meelahaas oo kale yaquulu ladiina aamanuu iyo wayaquulu ladiina aamanuu iyo ikhtilaaf oo marka masaaxif lamsaar iyay ka mid tahay macnaha laak waa isku mid wawasaa qaarna ma og tahay qiraa'aadku qaarna habka dhigmada rasmigu waa mid ee marka yacni aliftoo kale zaa'idka iyo alifta la gooynaaye iyo kuwaas iyaga yani habqoraalku maku kala duwanaanayaan laakiin xaraf iyo yacni maqan iyo xaraf la sugay iyo waa ku kala duwanaanayaan falaa yakhaafu cuqbaaha oo kale iyo walaa yakhaafu cuqbaaha labadaba laba qira'a oo sabciyataan wawasaa waxaa dardaarmay bihaa bilmillati diintaa waxaa dardaarmay ama aslamtuda u celi aslamtu lirabbi alcaalamiinada istislaamka waxaa dardaarmay ibraahiimu baa dardaarmay baniyihii wiilashiisa u dardaarmay wa yacquubu baa dardaarmay yaa baniya sidaanuu marka uu nabiyullaahi ibraahim uu yidhi qaala wuxuu yidhi markaa nabiyullaahi ibraahim yaa baniya wiilashaydow in allaha alle istafaa lakum wuxuu idiin doortay addiina buu idiin doortay ilaahay diin dad diineedu idinka dhigay marka qofkii ilaahay diin u doorto qur-aanka uu baro oo qur-aankii macaanidiisii fahamsiiyo oo axaadiidta rasuulka wax ka fahamsiiyo oo fiqhiga la fahamsiiyo oo yacni sidaas ilaahay ou u doorto wax fiican baa ilaahay siiya ayb qofkaasi marka inuu arrintaas aada gacanta midig intuu ku qabto ilaahiisa uu ku shukriyo wax kale uunan u hanqal taagin nin madax noqday iyo nin maal meel ku haysta iyo nin yacnii si kale ay isugu shuban tahay iyo waxaas inuunan milicsanin way <clears throat> marba haddii wixii ugu fiicnaa adiga ilaahay ku siiyey waa lagu sharfay ilaahay agtiisa marka yacni waa ku waa ku doortay falaa <clears throat> addiina buu idin doortay alle falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa walxaal antum idinka oo muslimuuna amaahni saas u dardaarmay qofka marka muuminka ah waxaa la rabaa markuu ilmihiisa u dardaarmaayo waxa ugu horeeyaba uu ka bilaabayo inuu tawxiidka uu noqdo uu yidhaahdo war ilaahay diin uu idin siiyey diinta haysta saa inuu ku dardaarmo marka ugu horeysaba diinta uu ka bilaabo sunnada nebiga uu ku xijiyo daacada ilaahay in la laasimo uu ku xijiyo wixii maal uu dardaarmaa iyo guryo iyo beere iyo haw dambeeya <clears throat> laakiin innaga marka dardaaran la yidhaah odaygu markuu yidhaah kaalaya warqad soo qabta waa dardaarma shayga ugu horeeyo dadka kusoo dhacayo ama isaga ku dhacayo xuquuq maalbis uun inuu ka hadli rabo kaannamaa diintii waxaad moodaa inay iska nabadgelayso musallam inay inay iska noqotay waana waxayna ahayd in marka horeba diinta laga walwalo oo diinta laga fakaro kuwa marka ilmo yaryar oo dhaleena laga yaabaa inay iskaga diraan dhul marka ilxaad iyo gaalnimo ku badan tahay dhulkaas gaalada cunug yaroo todoba jir iyo siddeed jir iyo u dirsanaa meesha wax dadoo u jooga male dhib male buu leeya waxu soo baranayo ninkaa marka adduunyadiisay ula weynaatay cunugan waa gaaloobaa iyo diintaa laga saarayaa gaalaa loo dhiibayaa iyo waxaas shaqadiisa ma aha ayb kuwo kale yacnii ilmahoodii saacadda koowaad isagoo ugu dhiibo gaal ugu dhiibo weliba <clears throat> falsafi oo wax baadiyeynayo intuu u dhiibo farta subaxdii ka saara isagoo qoslaayo weliba ayuu galabta toban saac haddana kasoo wadanaa in ilmo wax u baranayaanu u haystaan yani inaad adoo qoslaayo isaguna kuu qoslo cunugaagii aada farta ka saarto ood uga soo kacdo oo uu sideed saac ku dhowaad la joogo cunugiina cunug m yacni uu yahay shan jir iyo lix jir uu yahay yacni qofkaasi wax adduunka uu raadinayo qiimiga uu leeyahay waa maxay madaaristaas marka dhib badanaa kasoo socda <clears throat> yaa baniya wiilashaydu markaa wuxuu yihi wayacquubuna kadalika sidaadaasoo kale dardaarmay isagana yaa baniya in allaha alle istafaa lakum wuxuu idiin dardaarmay istafaa lakum wuxuu idiin doortay addiina buu idiin doortay alle falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa walxaal antum idinka oo muslimuuna ilaahay u hogaansamayo oo sidaa aad tihiin ma ahani hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabihi